الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal caaway waa habeenkii saddexaad ee nadwadeennii inoo socotay kulankeenii labiyo tobnaad kulcilmiyaadkii labiyo tobnaad caawa saynu wada sugaynay waxaana ku qoran sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cilmigaa faraha badan iyo khayrkaasay culimmadu inoo sheegtay ilaahay inuunu ku anfaco iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ugu daro sideenii wanaagsanayd u dhegaysanaynaa insha allah ilahay idinkii una weelaynaynaa arrimihii lasoo gudbiyey oo ay guddiga masjidku soo gudbiyeen oo ahay xasiloonnida iyo in la fadhiisto iyo in dadka waaweyn la qadariyo intaasna insha allahu tacaala ayaynaan ka tegin intaynu masjidka fadhino aynu insha allahu tacaala xisaabsanno in ajar inoo soconayo oo khayr aynu ku dhex jirno oo aynu fadhino meeshii ugu fiicnayd meel la fadhiisno meeshii ugu fiicnayd shaykhaan si toosa ugu soo dhowaynayaa insha allah qaybta dambana su-aalihii baynu geli doonnaa haddii ilaa hidmo walaalaha iridda taagan haddii ay boos waayeenna bannaankaa bannaan oo gogol shishtaalla haddii meel bannaantaana ha soo galeen insha allahu tacaala shaykhaan kusoo dhowaynayaa kusoo dhowow sheekh jasaaka allahu khayra الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد درسgu wuxuu ku saabsan yahay العلم ودوره في بناء المجتمعات aqoonta iyo dowrka ama waxa ay ku leedahay kaalinta ay ku leedahay dhisidda bulshooyinka war kooban marka aan tilmaamo wuxuu noqonayaa inuu idhaahno dunida tan waxaa ilaahay dhigay subxaana wa tacaala ee asraara kownku bay dhaaheen waa khazaana mali'atun bilasraar marka kownka waxa nimcata alla korkiisa iyo hoostiisaba iyo wakhtiga labadaba waxa lagaga faa'iideeyaa inta aqoon la hayo saa awgeed marka ay tilmaamayaan cilmiga iyo qiimaha uu nolosha ku leeyahy waxay yidhaahdaan idaa aradta dunya facalayka bilcilm waidaa aradta alaakhira facalayka bilcilm adduun haddaad doonayso aqoonta ogow aakhiro haddaad doonaysana aqoonta ogow labaduba waxay ku xidhan yihiin aqoon waxaan isku dayayaa markaa maadaama wakhtigu aad u kooban yahay inaan tilmaamo ruusi ilaqlaam inaan meel fog istaago oo wax ka tilmaamo koo waxaanu tilmaami doonnaa qur'aanka iyo siduu uga warramay cilmiga أdawaaت alkhilaafa fi lardi bay yidhaahdaan culammadu in dhulka bini aadamku uu khilaafo ka sameeyo uu dego agabka ugu weyne uu u baahan yahay bay yidhaahdaan ee ilaahay uu siiyey ee malaa'igta loogu sujuudsiiyey ee lagu karaameeyey aadam waa cilmiga yidhaahdaan aadam malaa'igta kama badnayn tasbiix iyo cibaado toona iyo kuwa khaariqoo watay laakiin waa aqoontii cilmiga ahayd ee lay siiyey subxaana wa tacaala si awgeed baa ilahay wuxuu leey wacallama aadama alasmaa'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم culamadu waxay dhahdaan marka aadam wixii koowaade la soo siiyey ee mu'ahalka uga dhigay inuu dego dhulka kan waxay ahayd aqoon nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu soo diray loogu talagalay dunida inuu bedelo risaaladii ugu dambaysay ilaa qiyaami saaca joogaysa loo soo dhiibo awal aayaat lagu soo dejiyey waa shanta aayadooda ugu horeeya suurat alaclaa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa اlinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama biاlqalm callama اlinsaana maa lam yaclam waa nusuus ka warramaysa qiraa'o iyo cilmi iyo qalam ka warramaysa waxay culammadu yidhaahdaan afarta aayado afarta suuradood ee ugu soo hordegay qur-aanka bay yidhaahdaan waa suuradda tan iyo mudatir iyo muzammil iyo nuun nuun walqalam waa isweydweydaariyeen say u soo kala horreeyeen laakiin un afartaa waxa ka mida baynu leenahayn nuun walqalami wamaa yasturuun ilaahay subxaanah wa tacaala uu iyana inoo tilmaamayo ku dhaananayo qalinka iyo wamaa yasturuun ay maa yaktubuun qalinka iyo waxa la qorayo waxay culammadu yidhahdaan qur-aanku aalaafi lmawduucaat buu ka warramaya laakiin awal mawduuc nebi moxamed lagu soo dejiyo isagoo ummiyo aan waxbana akhrinin waxay ahayd qiraa'o iyo cilmi si awgeed bay culammadu yidhaahdaan waa muftaaxu haadihi اdunya muftaaxu fahmi اdunya walaakhira baa cilmiya weliba bay yidhaahdaan waxbarashada qaybta ugu adagoo qoraalka ah waxbarashada cilmi dhowrad waa lagu qaadan karaa laakiin qaybteeda ugu adagoo ah qofku qoraal inuu wax ku sameeyo ayay nusuustani ka warramaysaa bale culammada qaarkood dee waxay sii tilmaamaanba kownkan baa ilaahay markuu bilaabayey qalin baa la abuuro la yidhi uktub sida axaadiista saxiixii ku soo aroortay carabi wakhtigaa waxay ahayd cilmi waxa ugu dambeeya ka fakeraan aqooni agtooda may oolin khuraafiyo jahli baa yaallay taariikhdooda camiiqaana kuma jirto aqooni laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay qadiyat alcilm taasi waxay tilmaamaysaa bay culammadu leeyihiin ahmiyadda aqoontu ay u leedahay bulsho in la bedelo waayo nebi moxamed waxaa loo soo diray inuu bulsho bedelo inuu dunida isbeddel ka sameeyo waxay kaloo culammadu tilmaamaan ilaahay markuu nebi moxamed u manno sheeganayana wuxuu ugu manno sheegtay waأnzla allahu calayka alkitaaba wاlxikma wacallamaka maa lam takun taclam wakana fadl اllahi calayka cadiima dayn war kooban tilmaamna waxay dhahdaan ereyga alcilm alcaynu wallaamu walmiim iyo mushtaqaadkiisu jeer bay qur-aanka ku soo aroortay waa iyadoo aynan tilmaamin erayada kale ama caqliga ama fikirka ama nadarka ama yaqiinka ama waxaa ka warramaya oo erayo cilmiya ah sunnadana dee iyada tirabada kitaabka bukhaariga qura baa la yidhaahdaa saddex boqoloo jeer buu ku soo arooray marka sunanka kale iyo kutubta masaanida iyo waxa kaloo dhan idan waxaad intaasi waxay tilmaamaysaa bay yidhahdeen ahmiyadda cilmigu guud ahaan ba u leeyahay waana wxii ilaahay faray nebi moxamed inuu ilaahay weydiistay in loo kordhiyo wqul rabbi zidnii cilma waana axaadiista صaxiixisay tilmaamayso salaada subax markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tukado waa baryaba wuxuu ku ducaysan jirayna kanbuu ahaa isagoo dabaqaya waqul rabbi zidnii cilma allahuma inna asaluka cilma naafica warisqa طayiba wacamala mutaqabala salaad subax kasta gadaasheed inuu xadiidka kan akhriyo masaladantan waxaad ka garan kartaa inuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dunidaba qiimaheedu inuu aqoontayay waxeeda kale inaanay qiimo badan lahayn addunya malcuuna malcuunun ma fiiha ilaa dikra allahi wamaa waalaah aw caaliman aw mutacallima ama wa caaliman wa mutacallima adduunku inaanu qiimo samaynaynin ilaahay xuskiisa iyo cilmiga wixii ka soo hadha aadanuhu markaa loolan buu ugu jiraa noloshan siduu u guulaysan lahaa asaasu najaaxi اlumamna waa aqoon sidaa ogeed baynu leenahay waa aadam markii la dooranayay wixii lagu doortay waa wixii koowaade nebi moxamed lagu soo dejiyey dowladaha ugu waaweyne islaama ee soo maray dunida qur-aanku uu ka warramayna waa waxa ilaahay ku sifeeyey alcasri dahabi للدولة اليهودية waa nebi daa'uud iyo sulaymaan markay joogeen iyo taaluud oo bilaabay cashru dahabi waa saddexdaa boqor markay isku xigeen baa la tilmaamaa qur-aanku wuxuu kaloo ka warramay dhowrka nin ay culammadu yidhaahdaan duniday dacal ilaa dacal mareen ama dunida intii ugu badnayd bay qabsadeen dulqarnayn baa ka mid ah dhammaantood ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aqoon weliba markaan hoos u tilmaamo aqoontaasi mid sharciyeedna way lahayd mid tanaynu maadiga ku sheegnana ama culumi xayaatiya culimmada qaar yidhaahdaan culumta nolosha ku saabsanee kalena way lahayd sidaa awgeed ayaa reer banu israa'iil markay yidhaahdeen boqor baannu doonaynaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu u tilmaamay waqaala lahu nabiyuhum in allaha qad bacaa lakum qaaluuta malika qaaluu annaa yakuunu lahu اlmulku calayna wanaxnu axaqu biاlmulki minh wlam yu'ta sacة min almaal qaala in allaha اصطafaahu calaykum wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljism reer banu israa'iil markay yidhahdeen boqor baanu rabnaa na dagaal geliya iyagu waxay moodayeen dee dadkan magaca ku dhexle ama xoolaa haysta ama kuwa in la dooranayo laakiin ilaahay mid kaluu u doortay oo ah lagu tilmaamay ciidan hogaamintii waxa ay u baahnayd inuu leeyay xudud iyo laxaad iyo aqoon baa ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala nebi daawuud iyo sulaymaan ilaahay subxaana wa tacaala markuu u mano sheeganaya mulkigii la siiyey waxa laga horraysayey cilmiga la siiyey walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilma waqaala alxamdu lilaahi aladii fadalana calaa kaiiri min cibaadihi اlmu'miniin bale sulaymaan markuu sheeganayay nicmooyinkii ilaahay siiyey waxau sheegtay yaa ayuha الnaasu cullimna mantiqa ayr yaa ayuha الnaas cullimna mantiqa طayri wauutiina min kuli shay ina hada lahuwa alfadl اlmubiin bale waxaynu qur-aanka ku aragnay shimbir nebi sulaymaan u sheeganaya aqoon inuu dheeryahay aanu sulaymaan haynin shimbir yaro hudhud la yidhaahdo oo war soo helay dheeraad o aanu nebi sulaymaan hayn ayaa wuxuu lahaa axadtu bima lam tuxid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin waxaanad soo koobin baan soo koobay buu leeyahy saba meesha la yidhaahdo waxaan kaaga keenay naba yaqiin ah war la hubo cilmiga gebigiisubana waa information waa macluumaad cilmigu maaha wax cusub aad waa wax alla abuuray oo aad ogaanayso siduu shaqeeyo aqooni waa intaa waxaan aqoonta bini aadamku wadoo dhami wuxuu daraasaynayaa wax ilaahay abuuray siduu u shaqeeyo inuu fahmo kadibna inuu isticmaali karo markaa waa information bay yidhaahdaan waa khabar wuxuu sheeganayaa shimbirka kane khabar inuu hayo aanu haynin nebiyullaahi sulaymaan marka aan soo koobo nusuus aad u badanoo qur-aanaa ka warramaysa waxaanay tilmaamaysaa ambiyadaasi dowladaha xooggaa haystay inay aqoon iyadoo ambiyadoo dhan ilaahay aqoon guud soo siiyey oo waxyiya haddana mid kale ina iyaga ilaahay siiyey subxaanaه wa tacaala bale waxaa kugu filan aqoonta xataa maadiga ah ama alcilmi الtaطbiiqiya waxay yidhaahdaan applied science cilmiga know-howga isu bedelay qaabka wax loo qabtoo isu bedelay ee theory nadari ka guuray ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya rusul baan soo diray laqad arsalnaa rusulana biاlbayinaat وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إلهي wuxuu leeyahy rusul baan soo diray bayinaat cadcad iyo xujaj iyo mucjisaad baan ku soo diray waxaan soo raaciyey kitaab iyo miisaan xaqa iyo baailka lagu kala garto waxaan saa u yeelay baa ilaahay leeyahay dadku inay cadaalad ku sugmaan waanzalna alxadiida baa ilaahay yidhi xadiidkana waa soo dejiyey waxay dhahdaan xadiidku wuxuu ka mid yahay xadaaraadka dhismahoodu waxay ku dhismaan ugu horayn culamada saynsku waxay tilmaamaan xadiidku inaanu ka mid ahayn maadada dhulka oo markay hadda tilmaamayaan kimicali siday u samaysmaan eh, atomisku trasteriyalka dhulku inaanu suurtagal ahayn xataa markay lahayo wuu karayey in xadiid ku samaysno xadiidku waa shay meel kale ka yimi baa laysku waafaqsay scientifically xadiidku inaanu ka mid ahayn dhulka waxa yaalle wax meel kale ka yimi inuu yahy fasirintii hore anzalnaaga waxay ku fasiri jireen bimacna alkhalq laakiin iminka waxaa la inay inzaalkeedii rasmiga ahay tahay sidiisa uu xadiidka loo soo dejiyey taa markaynu dhaafno horumarka bini aadamku ee xadaaraadku markayna intaynan enerjiga soo gaadhin wuxuu kala xoog badnaa sidii birta farsamaynteeda iyo soo saaristeeda loogu kala xoog badnaa ugu horayn sanaacaadka faqiirka ah ama sanaacaadka ee dunidu may dhismin intii aan productionka iron ku bilaabmin hadday tahay maraakiib hadday tahay treenno hadday tahay daaraha la dhiso daaraha dunidu intaan xadiidkan farsamadiisa saanay loo baranin afar kama badnayn ilaa shan oo dhoobadan qawskee la dhisaa hadday afar ama shan injineerinkeedu dhaafo hodumaysa si awgeed markii la ogaaday birtan shubka lagu dhex shubi karo ay soo baxday ayay bilaabantay in طabaqaadkan dhaadheer la dhisi karo ugu horrayn waxaynu leenahay marka qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebi daawuud waalanna lahu اlxadiid baa ilaahay yidhi waxaanu u birta farsamada birta baa ilaahay siiyey wa tacaala oo ka samaynayay duruucdii iyo wixii lagu dagaalamayey iyo wuxuu ku dagaalgalay o dhan nebiyullaahi sulaymaan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya cayn in loo dareeriyey wاlqiطru fi luga waxay ku tilmaamaan annuxaas اlmudaab aw alxadiid اlmudaab inuu yahay alqitru haddii la yidhaahdo alqatru haddii la yidhahdo waa roobka alqutru haddii la yidhahdana waa min aqطaari الsamaawaati wاlard alqitru haddii la yidhaahdo markaasoo qaafka la hoos dhigo waxay dhahdaan waa alxadiid اlmudaab aw الnuxaas اlmudaab shubka la shubo naxaasta ama xadiidka waxaa nusuustaa usii tiltilmaamaya waxay tahay technologygu markuu aqoontu markay practical isu bedeshaa bay qiimaha samaysaa dilqarnayn ilaahay markuu tilmaamayey waxaa lagu tilmaamayey inuu lahaa aatuunii zubra alxadiidi xataa idaa saawaa bayna sadafayn qaala اnfukuu xataa idaa jacalahu naara qaala aatuunii ufriq calayhi qira xadiid iyo qir mudaaba xadiid mudaaba ama nuxaas mudaabu isku daray si uu nimankii meesha lagu xidhayey uu si fiican ugu xidho saynisoo dhamme wuxuu ka warramaa sbiidan time bay yidhaahdaan tikhnolojiga horumarkiisu waa laba shay un wakhtiga waxaa lagu qabanaya in la dedejiyo iyo makaanka wuxuu qaadanaya in la sii yareeyo sanacadu mar kastay sii yaraato ay horumarto shaygu mar kastoo wax yar sii noqdo la sii yareeyo waa horumaray marka aqoonta cilmigu waxay qabataa laba shay inay sbaceka yarayso wax la dhigayo lagu sabaynayo iyo waktigu waxaas wax ku qabanaya in la tiro badiyo ilaahay markuu ka warramaya nebi sulaymaan waxaa la tilmaamay dabayla inay qaadayaan sbiid samaynaya ka dheeraynaya wixii markaa la watay oo gelinna bil sii soconaya in la socday gelinna in leeg soo soconaya waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya cilmiga iyo aqoonta uu leeyahay nebi sulaymaan markuu rabay balqiis inuu soo qaado oo loo keeno carshigeedii ilaahay wuxuu ku sheegay cifriit min aljin baa la soo duulaya oo intaanad shaqada ka bixin baa keenaya qabla an taquuma min maqaamik shaqada inta aad ku jirto ayaan keenaya ilahay wuxuu sheegay qaala ladii cindahu cilmun min alkitaab qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab kii aqoonta la siiyey kan ammaan waxa ugu filan in sifadiisa la sheego laynoma sheegin inuu jin yahay inuu malaa'ig yahay inuu ins yahay midda ku qoladuu noqdo toona qiimo badan samayn waxa qiimo samaynaya waa farsamada uu garanayay waxa qiimaa samaynaya waa kaa saas daraaddeed ilaahay wuxuu leeyay qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab kii aqoonta la siiyey ayaa wuxuu yidhi intaan ilbidhaqsi ka yar ayaan ku keenaya kul haadihi nusuus waxaan rabaa inaanan sii balballaadhin sharaxe soo koobo waxay tilmaamaysaa aqoontu weliba markay aqoontu noohow isu bedesho markay isu bedesho ablied science wax farsamo oo la isticmaalaya markay noqoto inay tahay kullama bini aadamka horumarkiisa iyo dheerayntiisa iyo xooggiisa uu ku jiro waxaa kaloo la socda bay yidhaahdaan culammadu xirfadyahanimada oo umamka maanta marka la qiimaynaya waxa la qiimeeyaa maalan mawaasiinta ay wax ku qiimeeyaan horumarka waxaa ka mid a ah ummadda milyankii qofba imise baaxio cilmiya bay leeyihiin waxay kaloo wax ku qiimeeyaan milyankii qofba imise xirfadyahan baa ku jira tichnishanis imisaa ku jira nebi sulaymaan markii ilaahay inooga warramayo boqortooyadiisii aadka u ballaadhnayd waxaa laynoo sheegay xirfadyahanna khataraynu haystay wa min ashayaaiini man yaguusuuna lahu wayacmaluuna camalan duuna dalik shayddaamo farsamayaqaana buu haystay oo bad iyo barriba wax ka keenaya farsamadiisii waxay gaadhsiisanayd islaantii mufasiriintu ay balqiis ku sheegaan haysatay saba markay timi qiila laha dkhuli sarxa baa la yidhi dhismahan gal falammaa ra'atu xasibatu lujja in meesha biyo ku jiraan bay mooday oo lagu dhacayo laakiin meesha waxay ahayd sarxun mumarad baa la yidhi laga dhigay oo arkaynin waxa ka hooseeya aan kuugu muuqanayni siduu yahay intaasoo dhan waxaan uga dan leeya inaan tilmaamo un qur-aanku qiimaha uu siiyey cilmiga ama kiisa aynu iminka maadiga ku sheegna ha noqdo ama kii waxyiga ha noqdee ummadda muslimiinta ah waxay maanta dunida kaga jirtaa baynu leenahay meel dambe sababtuna waxa weeyaan waxay dayacday wixii aadanaha dhismihiisa iyo dowladnimadiisa ka qayb qaadanaya ama horumarka wixii uu ku salaysnaa waxay idhaahdaan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan bini aadamka dunida kor jooga marka la eego muslimku rubuc ka mida weeyaan afartii qofa dunida marayaba midbaa muslima haddana bay leeyihin marka la eego aqoonta syniska iyo technologyga iyo politicalka iyo economicscaba dhaqaale siyaasad cilmi meel dambaynu maraynaa inaynu meel dambe marayno waxaa kuugu filan ixsaa'iyaad waxoogaa ayaan idiin sheeg sheegi doonaa tira koobyo waxay dhahdaan dhaqaalahii dunidu sanadkii samaysaa waa ilaa lixdan trilyan aadanaha kor saaran dhulku dhaqaalaha uu soo saara bay dhahan waa lixdan trilyan muslimku wax saddex trilyan ka yar buu soo saaraa dunida lixdan trilyan baa la soo saaraya dhaqaalaha muslimku saddex trilyan wax ka yar waxay yidhahdaan dhaqaalaha muslimiintu sameeyaan oo dhan todobaatanka milyan ee faransiiskaabaa ka badan bal eh waxaa laga yaabaa inay ku labalaabmayso boqol iyo labaatanka ee jabaniiskii dhaqaalahay soo saaraan iyo tirakoobka caalamulislaam oo dhan carab iyo cajamtiisaba isku dar dhaqaalahay soo saaraan boqol iyo nuskeed bay soo saaraan boqol sanamka caabudo inaynu nuskii la dhaqaalo noqonnaa inagoo dhulka intaa leeg leh oo adduunka intaa leeg joogana waa ceeb runtii ka soo saaray ka dhaqaalo badanta dhaqaala sbain soo saarta iyo labiyo tobanka waddane shidaalka soo saara sbaintaa yar baa g d b-geedu ka badan yihi abulacla almawduudi abulxasan inadawi baan u jeedaa raxmat calayh sheekii hindiga ee dhintay baa wuxuu leeyahay qarnigii lixiyo tobnaad wixii ka dembeeyey muslimiintu su-aalihii cilmiga ahaa iyo sayniska ku saabnaa waa ka seexdeen su-aalaha metafisiska ka warrama ilaahiyaadka iyo waxa ka warrama ayay ku mashquuleen saa daraaddeed may ka soo bixin buu leeyahy maskaxihii waaweynaaye lagu yaqaanay waa sababta keentay buu leeyahy cilmigay iyagu soo saareen intay ilaabeen inay hidiya dhaqankii ku noqdaan iyo baadiyaha wixii lagu hayay taasi buu leeyahay waa waxa ka dhigay inay addoommo u noqdaan nimanka reer galbeed buu tilmaamaya marka adduunka la xisaabinayo aqoontu qiimahay ku leeday maadaama aynu sheegnay iyo horumarka meesha ay ka taagan tahay maalan alumam almutaxida u n qaybteedan u n d b la yidhaahdo taqriir ay soo saareen waxa ay ku tilmaamayaan dunida masiixiga ah kristanka sheegata marka la ysku daro yurubteediiyo kuweeda kaleba boqolkiiba sagaashan baa wax qora dadminis illiteresigeedu dadka aan waxna qorin waxna akhrinin waa boqolkiiba toban si kale markaan u tilmaamna waxay leeyihin shan iyo toban waddan oo dunida kristankaa ka midi qof aan wax qorini ma joogo dadko dhami waxbay qori karaan waxna waa akhriyi karaan dunida muslimkase haddaynu eegno isku celcelintooda boqolkiiba afartan baa wax qori karta qiyaas caalam alislaami dunida masiixigaa marka la eega bay yidhaahdaan dadkooda mutacalimiinta ah boqolkiiba siddeed iyo sagaashan baa dhammaystay dugsi hoose dunida muslimiintaana boqolkiiba afartankii aynu sheegnay konton ka ah ayaa dugsi hoose ka baxay daad minis fifty ka mid iyo dugsi hoosena kamay bixin waxay idhahdaan dunida reer galbeedka ama masiixigaa marka laysku daro dadkooda mutacalimiintaa boqolkiiba afartan baa jaamacad tegey muslimiintana boqolkiiba labaa jaamacad tegey boqolkiiba laba markii horeba boqolkiiba afartan bay waxbarashadoodu ahayd afartankiibaa boqolkiiba laba jaamacad ka tagtay qolana marka hore waxbarashadooda boqolkiiba sagaashan ahayd sagaashankiibaa haddana boqolkiiba afartan ay heer jaamacadeed gaadhsiisan yihiin dee waddannada innaga inoo aqoon-yahankaa masar baa ka mid ah boqolkiiba soddon baan waxna akhrinin waxna qorin bay idhaahdaan haddaynu si kale u tilmaamno boqolkiiba soddon baan gacantoodu musxafka taaban bay idhahdaan ila garan maaye waxay tilmaamaan ma faqri baa maya faqri maaha ee aqoontan qiimo ku lahayn agteenna kuba waddannada faqrigaabay ka mid tahay da'yarteeda u dhaxaysa shan jir ilaa afar jir qof aan wax kuma jiro waa kuuba waa waddan faqiira haddii faqri lagu xisaabtamayo dadkeeda waaweynna boqolkiiba zero point two ayaan wax qorin zero point two imisa waa mid toban meelood loo qaybiyey laba ahaan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan iyo siddeed point eight ayaa wax qora dadkeeda waaweynna waxaa la mid ah brazil chili maxaa la yidhaahdaa colombiya waddannadaa yaryara caygaasa boqolkiiba toddobiyo sagaashan ama siddeed iyo sagaashan baa wax qora waxna akhriya dhan kaleo wax lagu qiimeeyo haddaynu marro caalam alislaami oo dhan lix boqoloo jaamacadood ku yaalla bay yidhaahdaan bilyan iyo badh ama laba bilyan oo bini aadama ah lix boqoloo jaamacadood leh waddanka maraykan oo qurhina marka institutiskiisa iyo jaamacadkiisa laysku daro shan kun iyo dhowr boqol weeyaan inta acredatedka ah inta muctamadka ah ee afar sano oo qualifyda ah ayaa laba kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo toban jaamacadood ah ms hal wadan baa muslimkao dhan marka laysku daro afar jeer ka jaamacada badan muslim oo dhan marka laysku daro bilyankiisa iyo dheeraadkiisa si kale haddaan tilmaamo toddoba iyo konton wadan baa muslimku majority yahay toddoba iyo kontonkaa wadanee muslimkaah maalan jaa'isada caalamigee nobel briska la yidhaahdo saddex goor bay weligood qaateen saddex goor ayay weligood qaateen saddexdaasina xataa tira maaha saddexda qaatay saddexduba markay jaamacaadka levelka hoose caalamulislaami ku barteen bay ka tageen laba iyagoo maraykan joogay qaateen jaamacaadka maraykan bay baxtiga ku sameeyeen midna isagoo talyaaniga ingiriiska joogu baxtiga ku sameeyey oo ku qaatay laba kimisteray ku qaadatay waa nin turkiya iyo nin masriya midina waa bagastaani nasiib darrada ka bagastaanigii weliba waa qaadiyaan isagu marka waxaynu tirsanaynoo dhammi oo muslim nobel brice qaatoo dhan haddii laysku daro waa saddex ninoo gaalaga la joogay ee jaamacaadkii islaamiga ahaa ee caalamulislaamiga wixii ku yaallay waxba may soo saarin that means zero nobel bricekii dunida la bixiyay intaasaynu ka qaadanay gaal mulxid oo la yidhaahdo nil degris tyson ee nin midow oo maraykan ah oo aqoon-yahanada sayniska laga dambeeyo ka mid ah ana mulxid aan ilaahay rumaysanayn ayaa wuxuu leeyahay milyan oo yuhuudda dunida joogto o dhami milyan marka la eega buu yidhi taariikhdaa kun sagaal boqol iyo labadii ilaa inta la soo gaadhayo laba kun iyo tobankii intii u dhexaysay boqol iyo konton nobel brice bay qaateen shan iyo tobankaa milyan ee dunida jooga yuhuuddaahi waxay qaateen boqol iyo konton nobel brice oo saynisa ah, ka hadli maayo kuwan khoraafada ee maxaa la yidhaahdaa caalam alislaam la qaata innagu nobel bricekaynu qaadana mataqaane waa saadaad baa qaatay yuhuudduu la heshiiyey carafaad baa qaatay yuhuudduu la heshiiyey hablaha xuquuqdooda dumarka u dagaalama shiriin inantii xuquuqda u dagaalantaa biiskay qaadatay nabadday qaadatay inantan yamaniyadda xuquuqda u dagaalanta tawakal baa qaadatay yartii caruurta ahaydee toddobiyo toban jirka ahaydee bagastaanta ahayd malaala baa qaadatay innaga waa kuwa kuwa layna siiyaa hablaha xuquuqda u dagaalama novel brice ka qaata biis novel brice nimankaa yuhuudda la heshiiya adabka labay muslimiintu qaateen labaduna midi waa najiib maxfuud awlaadu xaaratiinaabuu ku qaatay ma akrideen <laughs> waa diin la'aan wuxuu qoray diin la'aantaa lagu siiyey midka kalena waa turki isna diin la'aan baa lagu siiyey wuxuu yidhaahdaa kal jaral muslim baan ahe kuwa wax aaminsan meehi dhaqankaygunbaa islaamka ka soo jeeda adabka kuwa laynoo siiyeyna waa kuwa nobel barayskay qaateen yahuudoo شhan iyo toban milyanihina marka laega cilmiga dhakhtarnimada iyo biologiga wada socda boqol iyo lix iyo sagaaشhan eh, nobel brice baa dunidaba la bixiyey sagaal iyo afartan bay yahuudi qaadatay kimistry marka laego boqol iyo siddeed iyo konton baa la bixiyey nobel brice ah siddeed iyo labaatan bay yahuudi qaadatay fysics marka laego boqol siddeed iyo konton baa la bixiyey شhan iyo afartan bay yahuudi qaadatay dhaqaale marka laega lix iyo lixdan nobel brice baa dunida la bixiyey taarikhda aynu sheegana ilaa kii laga gaadhayo sideed iyo labaatan bay qaateen dadminis wixii nooba la bixiye saynis ku saabsiisnaa شan iyo tobanka milyan ee yahuudiya boqolkiiba شhan iyo labaatan bay qaateen glisby oday la yidhaahdo maraykanah anig gaboobay hadda dhowr sagaaشhan jira laakiin waa culimmada looga dambeeya taarikh اlculuum synice history ee wuxuu leeyahay markaan eega buu yidhi medieval periodka wakhtigii loo yaqaanay alcusuur اlwasطa quruntii dhexe dunida boqol iyo soddon caalim baa jiro magacooda la xusi kara buu leeyahy oo aqoon iyo technologies scientis iyo technologies ahaan jiray boqol iyo labaatan ka midii caalamka muslimka ka yimaadeen buu yidhi yurubna afar bay ku waa boqol iyo soddonkii ninee dunida aqoonteeda hogaaminayey kama warramaya hadda tii sharciga ahayd ma aha waxaan ka warramayaa tii kale boqol iyo soddonkii nina hogaaminayay dunida wakhtigaasi medibal beriadkii oo dhan ayuu gaalkan maraykan wuxuu leeyahy boqol iyo labaatan baa caalamulislaami ka yimi yurub oo dhanna afar baa ka yimi mulxidkii niils ahaabaa wuxuu isweydiinayaa war siday u dhacday buu leeyahay bilyan iyo dheeraad muslim bilyan iyo bar dadku dhadhowaama waxay doonaana sheegaan intaasoo muslima ah, oo aabbayaashoo dunida hogaaminayeen oo cilmi ku hogaaminayeen maanta inay waxla'aan dhacda xagay ka timi wuu isweydiinaya waa nin gaale markaasu wuxuu leeyahay شhan iyo toban milyanna inay intaa helaan bilyan iyo barh muslimana in la waayo iyagoo shalaytana dunida iyagu hogaaminayay weliba su-aasha wuxuu ku daraya uu leeyahy dadkii aan taarikh cilmiyeed lahayn iyaga kama hadlaya buu leeyay kuwani taarikh cilmiyeed bay lahaayeen buu leeyay waa awowiyadood dadkii aqoonta tan hogaaminayay xaggay ka baxday buu leeyay isagu wuu isu jawaabayaa inkastoo laga yaabo jawaabtiisa inayna wada raacin waxa jawaabihiisa ka mida ah wuxuu leeyahy labada kaljar baa isbedelay labada dhaqan baa isbedelay qolana cilmigay qiimaysay qolana cilmigay qiimo la'aan ka dhigtay waayo qolana cilmiga u qiimaysay qolana cilmigu qiimala'aanu noqday tusaale ahaan caalamulislaam oo dhan waxaynu nidhi lix jaamacadood baa ku yaalla dunida carbeed bay idhahdaan jaamacaadka ku yaalla boqolkiiba شhan iyo toddobaatan rubco qarnigii ugu dembeeyey qarniga labaatanaad baa la dhisay waxaynu waxbaranaaba haddaynu bilownay waa boqolkiiba شhan iyo toddobaatan waxaa jaamacad carabi leedahay iyagoo jaamacadkii dunida ugu horreeyey fas baa ugu horaysa azhar baa ku xigta zaytuuna ku xigtaan u malaynaya kollay labada jaamacadooda ugu horreeya tafas baa ugu horaysa azhar baana laba ah jaamacat alqarawiyina iyo jaamacatu azhar iyadoo jaamacaadba dunida haddii la sheego wixii ugu horreeya hadda dhisana iyagu lahaayeen wixii baaba'e horena iyagu lahaayeen waa qurtaba waa baqdaad waa ka waa kan magaalooyinkooda ahayd waa samarqanda maantase waddankan yaryaree yuhuuda falasطiinta boobtay waddankooda yar شan iyo labaatan jaamacadood higher educationa baa ku yaalla marka loo qaybee bay idhahdeen milyanka milyankii qofba afar jaamacadood bay helayaan halkii milyan ee yahuudi ku nooliba afar jaamacadood baa u dhisan laba boqol iyo kontonkii kuna qof baa jaamacad leh innagana waxay idhahdeen caalamulislaami jaamacaad ka dhisan iyo dadka marka laysu qaybiyo saddexdii milyan ba hal jaamacada leh saddexdii milyan ee muslima ayaa hal jaamacada leh dhan kale haddaan ka eegno jaamacaadka marka la qiimaynayo waxaa lagu qiimeeyaa waxay tilmaamaan waxay idhahdaan global ranking sida jaamacaadka dunidu u kala qiimo fiican yihin maalan waxaa jira saddex gruuboo wax qiimeeya shangahay ranking mid la idhaahdo oo jaamacad ay leeyihiin eh, chinisku waa bilowday dii baa filaya meelahaasi g b s mid la idhaahdo q s well mid la idhaahdo iyo jariidadan time la idhaahdaa mid ay leedahay saddexdaas haddaad baadho saddexdaba shanta boqole jaamacadoodee ugu horeeya sanawaadka qaarkood jaamacad muslimba kuma jirto ama xabadba ku jirta hadda waa anta boqolee jaamacadoodoo dunida ugu horeeya definitely wakti dhoweyn wixii ka horeeyey labada boqolee jaamacadoodee dunida ugu horeeya muslimba kuma jiro jaamacad muslim ku taalla kuma jirto iyadoo saddexda qiimeed kriteriyada waxay wax ku qiimeeyaan ay weliba kala gedisan yihiin oo haddii sistamkan ay ku bixi weyda ahayd sistamkan kale inay ku baxdo wakhtiyada qaarkood شhantaa boqolee jaamacadood maraykan oo qura boqol iyo sideed iyo lixdan keligii leh ingiriis oo qura keligii afartan leh labaatanka jaamacadood ee dunida ugu horreeyo toddobiyo toban maraykan keligii leeyahy saddexda soo hadhay labaa ingiriis leeyahy tobanka jaamacadood ee dunida ugu horreeya sideed maraykan baa leh labana ingiriis baa leh haddaad eegto shanta boqolee jaamacadood ee dunida ugu horreeya afar iyo soddon jabaan baa leh idan haddaad sidaa u eegto g7ka la sheegayaa dee waa jaamacaadkii ugu waaweynaa un dadkii haystay waa dadkii cilmi baadhista sameeyey waa dadkii aqoonta lahaa walidaalik ma jecli ceebta muslimka inaan sii baarbaadho laakiin intaa waxa ka sii daran adigoo aan jaamacad haysan wax tarta oo qiimo samaynaysa imikay dhowr midhoo sacuudigu leeyahay ayaa mid sacuudiga leeyaa boqolka koowaad hadda soo gashay laakiin labada sabjiga ay ugu fiicantay mid baa ingiriisiya iyana oy jaamacadda sharaadee dunida ka taga ingiriisiga isugu xirtarayo marka loo eego maleesiya dhowr leh dhowrkaa boqolee jaamacadood ku jira siiba labada boqolee jaamacadood ugu horreeyay hadda afar bay leeyihiin turkigu intan dambuu soo socda laba jaamacadood buu ku lahaa intaa waxaynagaga sii daran waxoogageennii iska rafaadka ahi intay soo saaraan intaas bay haddana qaataan intii lacagta lagu bixiye lasoo hele lasoo saaray markay bislaadaanna hijratulcuquul baa bilaabantay waxay idhaahdaan brain drain maskax dareer bay u bixiyeen waxaa la yidhaahdaa waddanka maraykan sagaashanaadka wixii ka dambeeyey labiyo toban milyan buu qaatay bale kii wuxuu bedelay fiisayaasha uu bixiyaa noocayiin waxay ku tilmaamaan sanadkii iyo addexdii wuxuu bixiyey laba boqol oo kun oo fiise oo boqol kunoo ka midi brogramers ulayiin si kale haddaanu soo tilmaamno waxay idhaahdaan maraykanku inuu dunida ka horeeyo qura ma rabo ee wuxuu rabaa inta xidigaa in leeg inuu ka horeeyo saa daraaddeed midhkaad adugu lacagta ku bixisee soo saartayna wuu iibsanaya wuu qaadanaya waxay dhahdaan dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta boqol kiiba konton yurub iyo ameerikay joogaan de waa carabtan dhakhaatiirtay u baahnay dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta fifty bercent ka midii waxay degan yihiin north america iyo maxay iyo yurub bay degan yihiin waxay injineer lahaayeen oo dhan boqolkiiba saddexiyo labaatan iyana galbeedkay jiraan waxay culamo khubaraa lahaayeen boqolkiiba shan iyo toban galbeed bay jiraan ingiriis oo qura dhakhaatiirta joogta boqolkiiba afar iyo soddon baa carab ah waxaa ingiriis ka dhakhtara ah, boqolkiiba afar iyo soddon baa caraba ah. dadminis intii lacagta lagu bixiyey ama yurub loo diray la saaray ama meelahanba lagu camcamiyey la saarayna intiina lacag bay ku qaateen oo dib bay u iibsadeen sidaa daraaddeed waxay dhahdaan ardada caalamka carabeed ay u dirto inay jaamacaadka reer galbeed ka soo baxaan boqolkiiba afar iyo konton maan dib u noqonin xamala shahaadaat alculyaa bay dhahdaan shahaadooyinka sare culammada sidatee carbeed sanadkii labada kun marka la tiriyo afar boqol iyo konton kun baa joogay galbeedka maxaa soo hadhaya marka haddii marka hore lagaa aqoon badnaa oo lagaa jaamacada fiicnaa oo lagaa wanaagsanaa marka dambana waxoogaaga yara aad soo saarto gaal malaaxidada ka mid ah doctor mishiya kaku la yidhaahdo asalkiisu waa indha yar laakiin waa maraykan ayaa wuxuu leeyahay silicon valley ma jireen buu leeyahy haddaanu h n b visa aanu jirin buu leeyahy visa jira la yidhaahdo h n b oo maraykanku bixiyo haddaan fiisahaasi jirin buu leeyay silicon valley ma jireen waayo dunidu maanta waagii hore shirkadaha dunida ugu lacagta badan leh tobanka shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh waxay ahaan jireen shidaal iyo gawaadhi tobankuba shirkadaha shidaal ka shaqeeya iyo shirkadaha gawaadhida imika mid ama labaa kaga jirta tobanka shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh caqlay ku xoogsadeenee communityba ma haystaan qalab ma jiro waa brograamiya wax la mid ah waa amazon shirkadda ugu xooga badan leh waa gaalkan windowgale maxaa la odhan jiray eh, bill gate waa gaalkan kale iminka gawaadhida iyo wax soo saara cidka wax u dira isna maxaa la yidhaahdaa isku soo dar waa kan facebook u samaystay waa google qolada samaysatay labada arda samaystay dhammaantood waxbay qorqoreen una brograamay samaysteen wax kaloo ay yaqaaninba ma jiro brograam ayaa dunida bilyaneera loogu yimi haddana laba shirkadoodo ka mida ah haddii dhaqaalahooda laysku daro caalamulislaami oo dhan waxay soo saaraan bay ka dhaqaalo badan karaan laba hirkadoo ka midi ah. aqoontu xooggaasay dunida leeday aqoontu xooggaasay dunida leeday oo dadkii community waxay idhaahdaan aamka materialka khaamkaa dunidu kuma hormarto ee manufacturing bay ku horumartaa ma jira bay leeyiin waddan dunida hoggaamiyey waana dhistariya lahayd waddan macdan soo qoda ama shidaal soo saara ama mining soo saaro horumarsani dunida ma jiro ninka soo walwalaaqunbaa horumarsan kaasunbaa dunida ku shaqaysto xoolaheeda haysta kan laakiin ceelashu ay ku yaalliina laga soo qodaa waa uun ceelkaa lagala baxaa wixiisa qiimo ma samaynayo saa awgeed ay waxay isku dayeen maraykan maanta gaalkaasi mishaaya kaku wuxuu leeyahay synis b h d waxaa sameeyee maraykan degani boqolkiiba konton dabad bay ku dhasheen maraykan kumay dhalanin dadminis wixii caqli dunida jiray wuxuu isku dayey hadduu waxbarasho ku keeni kari waa inuu lacag ku keeno oo dabeetana isagu kiisa wax ku baro afrikadan madow waa ah taqaaniin waxay idhaahdaan labaatan kun oo caalim oo ay leedahay bay sanad walba yurub ka qabtaa dabeetana bay idhaahdeen khubaro la taliso si ay usoo kiraystaan afar bilyan oo lacagoo kale ku bixiyaa qiyaas inaad caalim soo saartaa marka hore mise bilyan buu kugu joogaa markii la soo saarayna kuwaasaa qaatay sanad walba waxaan uga dalleeya markaa haddaad maqasho dunaa horumartay martay dhidid bay ku horumareen iyo waxbarasho iyo wax soo saar bilaash kumay horu cid inta iska seexatay badhaadhayoo horu martay ma jirto ee cid aqoon adeegsatay ayaa horumartay martay innagana waxba inagama xigaan inaynu horu waxba inagama xigaan go'aankeenna inaga xiga inaynu shacab iyo dawlad iyo qiyaadaba inaynu yeelanno go'aan ah inaynu aqoontu inay qiimo tahay aragno cilmigu inuu wax yahay innaga cilmiga waxuma aragno cilmiga waxuma aragno haddii marka aynu rabno horumar iyo dandamadiisa ka dhigaya waxay ku xidhan tahay sidaynu waxbarashada u qiimayno nolosha adduune horu martayna waxbarashay ku horumartay alaab la soo iibsadana laguma horumaro daara dhaadheer oo la dhiso oo inta gaal la keeno u daar dheer kuu dhisay waxaa laguma horumaro dad kolba carabi tidhaada daarta dunida ka dheer ugu dheer baanu dhisaynaa iyagiiyo daarahoodaba dad baa isku leh iyag iyo daarahooda iyo shidaalkoodaba dad baa isku leh waxaa la yaabantiin maxaa fartan loogu yeedhaya maxaa waxaan laynoo leeya maxaa caynka dee waa laynaga xoog batay waynu seexannay dee haddaad seexatana ogolow soomaalida mahmaadeedu maxay ahayd miskiin baa miska la fuulole bay idhaahdeen adduunka cidiisuma naxdo naxariisma jirtee waa ninkii wax iska dhiciya unbaa dad noqda soomaaliya way jabtay maxaa dunidu noogu soo oriyowey war waa lagu sii korayaa cid ku soo kicinaysaa ma jirto mid gaal brofesor jooga cambridge university oo kuway ka dambeeyaan ayaa nin sheekho soomaaliyeedoo ardada meesha wax ka barataabaa wuxuu yidhi waxaan weydiiyey su ah waar waddankaygii waa kan degi waayo idinkunbaa ku jira eh. maxaa naga rabtaan intuu dib u jiifsaday buu cabbaar fakeray ayuu wuxuu yidhi wixii laydinla rabaa weli laydin yeelsiin maa laydin gelgelaya intaa haa ka odhanaysaa wixii laydinka rabay baan weli laydin yeelsiin buu yidhi tii baydaan weli aqbalin markaa inta taa ka gaadhaysaan waa ahaanaysaan buu leeyahay in cankaa laydin wado calaa kulli xaal warkaygu wuxuu ku kooban yahay aqooni haddaad aakhiro doonaysana fa calayka bilcilm haddaad adduun doonaysana fa calayka bilcilm وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين